bdlhi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllaahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah washhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi wman tabicahum biixsaani ilaa ywm اddiin ama bacd xamlan calaa kayrihi linisbatin ka khafiifin dayibin ashyabin fi sawqi min facala وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جاذلا وفاعل صالح وباسم فاعل غير ذي ثلاثة جي وزن المضارع لكن أولا جعله وباسم فاعل غير miman tudaamu waima qabla aakhirihi fataxa tasaara asma mafcuulin waqad xasala midid alaaati bilmafcuuli mutazinan wamaa ataaka faciilin fahwa qad cudila به عن الأصل واستغنوا بالنحو النجا والنسيحان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 yaa maxmuul ah bakhiil fahuwa bakhiilu yaa maxmuul calayhigii ah lauma fahuwa la'iim marka munaasabaa ka dhaxayda munaasabadaas labay mid noqon kartaa mushaabaha ama mudaada munaasabadu maxay noqon kartaa laba midkood imaa an takuuna mushaabaha waaba isku macno eg yihiin wa imaa an takuuna mudaada iyo lid inay isku yihiin oo iska soo hor jeedaan sida miaalada soo socda aan arki doonno did inay isku yihiin ashayu yuxmalu calaa didihi kamaa yuxmalu calaa milihi shayga waa lagu xambaaraa didkiisa sida miligiisa loogu xambaaro marka munaasabadu labay u qaybsan tahay mushaabaha iyo mudaada mid oo did ah iyo mid oo mili ah labadaasay u qaybsantahay ka khafiifin wadaalika kaasuna ka khafiifin ka xamli khafiifin khafiifin la xambaaridiisoo kale weeye calaa faqiilin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 keena xamlan calaa acula ah, limunaasabatin baynahuma acalaa maxmuul maxmuul calayhina yaa ah facula ah, waa kanaa wadaalika tusaalihii ka khafiifin ka xamli khafiifin khafiifin oo la xambaaray oo kale weeye yaa lagu xambaaray calaa aqiil ah, limunaasabatin baynahuma maxaa ka dhaxeeya khafiif mid fudud iyo aqiil mid culus mudaada soo maaha isku lida isku yihi marka mudaada weeye marka fiiri khafiif waa isim faaciloo min khafa ka ahaaday kafa yakifu waa facala mudaacaf laazim ah, ah kafa yakifu facala muطlaqanna maxaa la rabay inay ku timaaddo faacil kuma imaana wuxuu ku yimid faciil khafiif uu ku yimid maxaa dhacay xamlan calaa faqula khafadaana waxa lagu xambaaray faqula oo did ku ah faqula ah, waa cuslaaday fahuwa faqiilun faciilun waa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 dayiib ay aheed maxay noqoneen dayib marka horeeto faaciil ay aheed markaana waxay noqotay faycil faycilun faycilun ay noqotay faycilun faycilun marka iyadoo ah qaacidadii marsi marka idaa ijtamaca xarfaani mutajaanisani bacda faa'il kelimati udqima axadahum fi اlaakhir bishardi sukuun laweli wa taxaruki aani hadda laaya ayib waa sida a sida shayikhun looga dhigo wey shaykun waa layska fududeeye shayikhun oo arki doonaa nuuca wey shaaka waa facla muctalayn bilyaa yashiiqu fa huwa shayikhun haye qalbi ku samee shayikhun isku idqaam shayikhun aha ah.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 xanuunsan xanuunku waa soo diriyey wajawiya waa gubtay liajli اlxusni aw ilcishqi wuxuu la gubtay jacayl ama murugo ah, waa cudur laftigiisa waaba la waashaanba soo ma jeedin waaba la waashaanba marka waxaad leedahay hadda fiiri jawiya waa faacilaa fahuwa jawinna hadda jawin wasnigeed wuxuu yahay facin soo maaha asluhu jawiyun uma ucila iclaala qaadin sida qaadina loo cilaaliyey ka soco maalin walba dul taagnaan maydeen qaadin baan dul taagnaanayna weligeen waqad yuwaafiquhu damiirkaan halkaan celinayna waqad yuwaafiqu facil wasnigii qiyaaskaha oo faciloon hadda ka soo hadlayna u celi wasnigii hadda aan ka soo hadanoo qiyaaskaayo facilaad aacilun celi maaha ficilkii waa isim faacilkii waqad yuwaafiquhu facilka inuu waafaqaa la arkaa facilun facilun dheh waa awsaantii shaadkaayo facile isim faacilkeeda facile laasime mid ka mida inuu waafaqaa la arkaa maxaa loola jeeda inu waafaqaa la arkaa waxaa loola jeedaa hal ficil oo facile laasima ah aa facil ku imaanaa ficilna ku imaana oo labada isim faacil bale hal ficil ficil laazim ah macnaha ficil laasim acile ah ayaa labada wasinba ku imaan kara marna qiyaasu ku imaana oo acil ah marna shaabu ku imaana oo ah acul taasaa dhici karta kuleey asagoo leh qiyaaskii inuu shaadna yeeshaa dhici karta ma la fahmo miaal naxwu darisa facilaa laga rabaa meesha ogow annaga facilo maba ka hadlayno annaga facilaan ka hadlaynaa qalin waa inaad leedahay waxaad leedahay naxwu darisa waa wuu soqoobay uskagu yeesha maradiyaa wasaqowday qofkiyaa wasaqoobay fa huwa danisun soo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 waa faculun waqad tukhafafu in la fudeeyaa la arkaa caynuhu halkaadu celinayeen facilun wasligii qiyaaska aynu hadda ka soo hadlaynay oo facilo laasima iska leheed u celi ah, faacilunti u celi waqad tukhafafu in la fudeeyaa la arkaa caynuhu facil caynkiisa moogta caynta haddii xaraka saaranta waa culusta xaraka marka hala fuday macnaheeda xarakada ha laga qaado wey oo hala sukuuniyo faacilun caynta ka qaad kasrada maxay noqonee aclun ay noqonee aclun ay noqoneen waqad tukafafu in la la arkaa caynuhu facil cayntiisa oo fayaji uu ku yimaado calaa faclin naxwu sha'isalmakaanu makaankiiya adkaaday fa huwa makaanku sha'zun waa mid ad adag yuqaalu daalika sidaasaa la idhaha khashuna idaa khashuna markuu adkaado bikasrati xijaarati bisababi kasrati xijaarati dhagxaantiisa badnaan ay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 waxaa laakiin muhiima ah inaad fahanto hadda mudakar kaliya misaaladii lagu wada hadda fiiri afcal oo la yidhi wuxuu u sugnaaday alwaan iyo khilaq waxaa la wede khadira zarcu fahuwa akhdar afcal marka ay mudakar ku yimaado muxuu muanadku ku imaana faclaa'a akhdar khadraa'a sawida fahuwa aswad sawdaa xamira axmar xamraa waxa weeyaan sidaasaad ku wade ah, haddaad tira acwar waxaa leedaha cawraa aad leedahay faclaan wixii mudakar oo ku yimaadana faclaa oo haddaad tidhaahdo shabica shabcaan gabadhii shabcaa haddii la yidhaahdo rayaan raya sakraan sakraa caطshaan caطshaa adbaan adba araan arha waqad yuxmalu in lagu xambaaraa la arkaa faciila allaasimu calaa kayri hadda moogtahay labadii wasin oo facilo laasima sheedkeeda ka mid aheed oo kayru maxmuulkaad waa ka soo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 mutanaaqidayn wey waa iska soo hor jeedaa haddii luuri waxaa sakida waa carooday iyo shakara waa shukri waa lid soo maaha waa laysku ambaray marka wuxuu yidhi wafaniya waa tegey shaygii fa huwa faanin waa mid tegaa maxaa saas loo yidhi faacil loo yidhi xamlan liajli xamlin xambaarid daraaddeed macnaha faanin shaygii waa tegey waa baaba'ay ah, aniya ama waa dhammaaday faniya waa dhammaadaa waxaan isleeya ugu tarjam ahaan ugu saxsan ah, shaygii waa dhammaaday faniya waa laleeya odaga mogta markuu duqoobo ah, waa dhammaaday odagaan weelka shayga hadduu ka dhammaadana faniyaa laleeya Ah, marka waa dhammaaday iyo waa tegeyna culamada gobol iskaga terjamaan laakiin waa dhammaaday ugu dhowaan isle tarjamada wafaniya waa tegey waa dhammaaday fowa fani waa facilo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 taallaan nusqooyinka gaba ardadan aysan qalinkii iskaga tirin hadhow me meel hadhow kaaga soo horjeesana markaas cirkaa dheer dhulkaa dheer hadda shaqayso soo ma jeedin xamaluuhu waa xambaareen nusqo xoogaa muxaqaqaa jirtoo laga saxsaxo laakiin annaga culummada noo saxeen laakiin nusqo muxaqaqaho hadda waa arkay oo xoogaa iyadu saxay waa yahay xamaluuhu culummadu waa xambaareen xamaluuhu damiirka ma u celiday khafa ma u celido horta se meelba kuguma ceshoona xamaluuhu khafa ayay xambaareen halkay ku xambaareen calaa aqula fa huwa aqiilu aqula waa cuslad fa huwa aqiilu maxaa ka dhaxeeya ii suganin meeshaan hurdaa ina hurdaa in kale aan aqoonan weydiina hurda ugama jeeda macnaha casharka inu la socdaan ku baroobayna haddaan idhaahdo xaa ka dhaxeeya idinka iiga sheeginina yaan la iiga sheegin in meeshaana baroobayna waayahay calaa saqulaay ku xambaareen fahuwa saqiilun waa shaxa waa shaxa waaya waa shaxa maxamed cabdilraziq mayla socotaa ya mayla socotaa shaxa hay ka mid aheyd yay ka mid aheyd facala waa soo wada marnay facala laazima may kama hadlaayo markaan ka hadlaynay yafcalu yafcilu yafculu halkay ku jirtay shax maya maya meeshay ku jirtay xukmu isi un ma yafcalu kuwii lagu keenaa ku jirtay ma yafcilu ku jirtay ma qiyaaskay ku jirtay ma shaadkay ku jirtay ma wax eeshaad khaalisa madurwajeynaheed ka faaidayso ridwan shaad oo dulwajeynay aheed xoogaa maaragtay gabayga marka la xifdiyo waxaad isku daydaan inaad inaad idinkoo iyadoon gabay hayn ficil ficil aad u xifdidaan arrintaas aad ha loogu dadaa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 ka tahay faycilku can aciilin oo asalku wuxuu ahaa ayiib aciil uu ahaa ah, niyaabata naaibatan xaalay naaib ka tahay can aciil maxay ugu keeneen baabo oo facala muctalcayn bilyaah maxay ugu keeneen faycil xamlan liajli xamlin xambaari daraaddeed calaa khabusa waa xumaaday fa huwa khabiiun cabdiweli miyaad ila socotaa yaa daaba waa wanaagsanaaday khabusa waa xumaaday maxaa ka dhexeeya haadida isu yihiin did ayay isku yihiin mhm. si fiican aad u fahmaydaan keliya markaan akrino idinka raba iyo daal ah, fahamku waa fiican yahi waayah alxamdulilah waxaa tidhaa xamlan liajli xamlin xambaari daraadi calaa khabusa waa xumaaday fa huwa khabiisun wallaana waa jilcinaad waa jilcanaaday yaliinu waa jilcanaana fa huwa layinu waa dayinun ti oo kale xamlan liajli xamlin xambaari daraaddeedaa loogu keenay faycilkan waa isla dayibkii oo kale weeye calaa saluba wacadkaada fawwa saliibun maxaa ka dhexeeya did ayay isku yihiin saax maskax shaqaynayda oo holcayda in ku taalla alxamdulilah maskaxdaas waa inaan la daycin waa in laga faa'iideeya waa mimaa kii waxaa ka mid ah xamalu ay xambaareen fii maaga dhexdiisa facala calaa kayri ay ku xambaareen qowlhum ay yidhahdeen shaaqa odayuu noqday yashiiqu odayuu noqonaa fahuwa shayikhun haddee aday kuu qoran tahay fahuwa shaayikhun adna aadan ka shaqaynayn Ah, fahuwa shayiun waa dayibun ti laftirkeedii sidii oo kale loo ilaalshay ah, sidii oo kale laisku dabamarsiiyey kamaa qaaluu sid yay ku xambaareen marka shaaka waa facala muctalcayn bilya mogta shaaka iyo shiiku yay ku ambaareen yay ku xambaareen wuxuu ku yidhi kamaa qaaluu siday u yidhahdeen dacufa waa xoog yareeye waa tabar yareeyey yacufu waa tabar yaraynaa dacufa faculo soo maahan yadcufu waa tabar yarayna fahuwa daciif waa mid tabar oday miyaa tabarle ah. marka munaasabada ka dhaxayda waa mushaabaha mushaabaha ka dhaxayda wajaaca waa facalo kale wajaaca waa gaajooda yajuucu waa gaajoona fahuwa jawcaan faclaan ayay ku keeneen maxaa dhacay kamaa qaaluu sida u yidhahdeen haria waa gaajooday fahuwa harisaanu wahaama waa wareer waxaa la idhaha haymaanka waa qofka meel uu u socdo ma iska socda iska socdaa meesha qoraxda ugu dhacduu seexaa waagu muryu ka dhaqaajina wahaama waa wareera yahiimu waa wareera waa facala muctalcayn bilyaa fa huwa haymaanu waa mid wareersan waa facala muctalcayn bilyaa faclaanaa lagu keenay maxaa loogu keenay kamaa qaalu siday yidhahdeen cadisha waa oomay yacdasu waa oomaa fowa cadshaan xoolaha markay aad u oomaan xataa meel xagga haddaad u wadid magtaxadu iska aalow iska dawareegaa Ah, khaasatan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 qasto alxuduudu soo dirin wadaalika miaal haddaa rabto naxwo daakanu jaadilun waa mid farxi doona jadalan farxad hadan berriyuu farxi doona wasnigii labaatan iyo shanaadoo noo dhimanaa wey oo nooga dhimanaa ulaai waa aacil hadhici karta ina tira faacil waaba ku soo bilowda alkaas dana markaa iigu tirayda faacil miyaana ku soo bilaabin waa ku soo bilowna soo maaha haddana bilaabid keliya maahane ayagoo ayagoo isagoo shaadana waa soo aragnay soo maaha isagoo shaadana facula laftigeeda waa ku imaanayda fajura fahuwa faajir soo maaha caqurat ilmar'atu fa hiya caaqirun marka waxaa lagu leeyahay faacilkii horead arki jirtay iyo faacilkan ismala macnaha xaggiisay kala duwan yihin faacilkii hore faacil khaas u ahaa faacilkanuna waa faacil caam marka waxaa la idhaha min baabi dikri اlcaam bacda alkhaas maxaa la idhaha baabkan min baabi dikri اlcaam bacda alkhaas dikri اlcaam caam aa la sheegaa goormaa la sheegaa bacda alkhaas markay khaas la soo sheeg ka gada faaciladii hore khaasay ahaayeen aasay ahaayeen aacilkan waa caam waana ka duwany kuwii hore xagga macnuhuna uga duwany macnaha lagu fahma hadda iiri markaan dhahaynay aula aculoo kale aciil e markay ku imaanaydo aula waa cuslaaday fa huwa aqiilu waa mid culus shaygan waa mid culus marka la yidhaah culays hadda kadib imaanay maan ka sheekaynayna maya culays oo taaganoo daa'imaan ka hadlayna annaga culays joogtoah haddaan idhahno khafaf huwa khafiif waxaan ka hadlaynay fudayd oo joogto ah haddaan markaan leenahay maalan jadila waa farxay fahuwa jadlaan waa mid faraxsan faclaan ama shabica waa dhergey fahuwa shabcaan waa mid dhereg imaanayda miyaan ka hadlayna annaga maya dhereg joogtaan ka hadlayna marka kuwii hore aasay ahaayeen laakiin kanu waa caam waa maxe waa caam wuxuu ka hadlaa ficilku markuu tusaa arin soo dirida arin oo ah xuduud iyo tajadud xuduud waxaa la idhaha waa shay min alcadam laga keenay oo mawjuud noqday kaana mawjuudan bacda an kaana cadaman marka hore tucadamuu ka yimi kadibu mawjuud noqday tajadudna waxa weeyaan yaxduu waqtan bacda waqtin Ah, wati wati maana marka waxaa la yidhi haddii ficilku tusaa xuduud shay soo dirina mar haddana dhaca haddana mar kale dhaca oo aan joogto ahayn facala facila facula kulligood faacil lagu keeni karaa laakiin waa shardigaas marka la helo shay xuduud iyo tajadud tusaa xuduud waxa weeyaan waa wujuudkiisa in la helo bacd alcadl tajadudna waa yaqacu waqtan bacda waqti wuxuu ku yidhi wa faacilun faacil saalixun waa mid u suubada lilkulli ay likulli hulaafiy waa u suubadaa waa goorma in qusida alxuduudu soo dirin haddii loo qasto facalan muطlaqan awalba ugu imaan jirtay faacil uma bahnin marka inaan miaalin facile waa kuwii maa jirta uma baahno inaan miaalino waxaan u baahannahay laba shay bis inaan miaalino facilo laasim ah iyo facula oo inta tuseen xuduud iyo tajadud ku yimaadeen faacil soo saas ma ah, inaan facala miaalina wax saxa maa sababtoo ah facala ayada shardi la'aanay ku imaanay faacil facilo mucadaana shardi la'aanay ku imaanay waxa shardiga u baahan yay yihiin acilo laazim ah iyo facula labadooda bisa mialayna marka jadila noo soo qabo jadila waa farxay waxaad tidhahdaa wadaalika tusaale naxwu daa ninkaanu jaadilu waa mid farxa jadalan farxad qadan beriyu farxa farxaddaan soomaa mid soo dirinayda oo ayadoon awal jirin ayay hadda kadib imaanay soo maha marka facila markay tustay xuduud markay tustay waxay ku yimid istifaacilkeedii aacil beri uuba soo dirin hadda hadda ma arasana hadda ma faraxsana soo ma jeedin sharax fiiri idaa qusida haddii loola qasto bismi faacililficli ficilka isim faacilkiisa ficilka aulaaiyi saddex xaraflaha muطlaqan xaalo aan la kala qaadayn ulaai ha kala qaadin facala facila facula ha kala qaadin idaa qusida haddii loola qasto bismi faacililficli ficilka isim faacilkiisa ficilka aulaaiyi saddex xaraflaha ah mulaqan xaalaan la kala qaadayn aawey naaib faacilkii qusida waa kana alxuduudu soo dirin iyo watajadudu cusboonaasho haddii loola qasto awa jawaabka idaadu jaasa waxaa bannaan binaahu la dhisidiisa calaa faacilin lagu dhiso faacilin lagu dhisaa bannaan fa yuqaalu waxaa laleeya zaydun zayd shaajicun geesiyuu ahaa amsi shalay wa jaabirun waa fulan an yowma iiri annaga markaa dhahaynay shajuca zaydun zaydaa geesi noqday fahuwa shujaacun sifa daa'imaan ka hadlay nin geesiyo geesnimadiisa sifa ay u tahay usan ka haraynan ka hadlayn markaan fucaal ku keenayno hadda faacil markaan ku keenayno waa arrin waxa weya mar inta timaada haddana tegayda fiiri shalay geesiu ah maanta waa fulay asbaabaha kollayba jira shalay waxaa dhacda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 hadda kuma roonide adoo intaan ka taqwa roon inay meydku ku yimaadaan roonkuma ah. marka calaa kulli xaal si kastaba ha ahaato zayd shala geesio ah maantana oo fulay annaga maxanaha aan ka rabnaa muxuu yahay sifadaanu sifa ood xuduus tusayda mata faacilu ku yimid marka fiiri facule oo faacil ku timid mata shajuca Ah, aula fa yuqaalu waxaa la leeyahay zaydun zayd shaajicun fiiri shajuca wey facula wey ficilku amsi shalay geesiyuu ahaa wajaabinun jabuna wey ficilku waa facula waana fulay alyowma maanta wajaadilun waa farxi doonaa qadan berri jaadilun halkuu ka keenay facila facila laazimuu ka keenay jaadila hadda fiiri sow xudus tusime haddii la yidhi berri u farxa marka labadii atrifduun ah, uu kuu miaaliyey waa facule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 oo faacil ku yimaadeen labadaba xuduuay tusayaan ah, aarix mogta aarax soomaalida markay leeyihin aarax keliya cajabinimadaa heshayoo ra'day fadxinaya ee waa isim faacil facila aaraxaad arkayda waa isim faacil farxaanna waa isim faacilkiio qiyaasa kaasu faacilkayo qiyaas soomaan farxaan farixa fahuwa farxaan farxaan soomaa waa isim faacilkii qiyaas oo weliba ku socda faclaanu ku socda kaasu marka farxaan iyo faarix iyo wax haddaba wa isla carabigii fasiixaha wey hoogaa yaroo cajabinimadaa dhibayda ah, oo midi ay yidhahdeen mudya wey carabigii soomaa malqacad ay leeyihiin waana malcaqa fiiri faarix waa waa isimfaacilkii faclaad oo xuduud tusaya wey faarixaa la yidhaha marka wamaa ana aniga ma hijaasicin mid argagixi doona bacda mootiga dhimashadaada ka gadaal min rusin musiibo daraaddeed wainjalle haba weynaado rus'igu walaa ana aniga ma ihi faarixun mid farxi doona bacda mowtiga dhimashadaada ka gadaal bisuruurin bisababi suruurin farxad daraaddeed bacda mowtiga dhimashadaada ka gadaal wa qaala aakharu mid kalena wuxuu yidhi haddana waxaan rabnaa annaga facule oo faacil ku timid hadda ficile sooma hayno laba sooma hayno haye facula noo dhiman wa qaala aakharu shaacir kale xasibtu waxaan yaqiiniyey attuqa alla kacabsiga iyo waljuuda waxbixinta khayra tijaaratin ganacsi la ganacsado kan u khayr badan inuu yahay wax ilaahay inaad la ganacsato weeye mowtaanu yahay rabaaxa nujeeti rabaax xagga faa'iidada xagga faa'iidada ganacsi la ganacsado oo ka faa'iido badan weliga maarag allaha laga boqo wixii la hayaan hala sadaqeeyo idaa asbaxa idaa maa idaa iyo maa hadde haddaad aragto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 xasibtu waxaan yaqiiniyey attuqa alla ka cabsi iyo waljuda waxbixin khayra tijaaratin gabayada gabalna waxaa ku soo aroray xasibtu waxaan yaqiiniyey attuqa alla kacabsi iyo walxamda ilaahay in la mahadiyo khayra tijaaratin ganacsi kan u khayr badan inay yihiin rabaaxan min jihati rabaax xagga faa'iidada idaa malmaru idaa asbaxa almar'u qofku markuu noqdo asbaxa markuu noqdo faaqilan mid culus fiiri saqula waa cuslaaday fa huwa faaqil faacil soo maaha cuslaanshadan la sheegaya waa wax hadda kadib maanaa waa markuu qofku hadda kadib dhinto Ah, qofka markii horeu ganacsanayo salaada iyo soonka iyo kayrkan samaynayey oo ilaahiisa la ganacsanayo markaas haddee waxa weeyaan wuxuu ahaa shay mustaqbaloo la sugaa soomaa culayskan marka faaqilkan waa culays soo dirinaya hadda kadib wa qaala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 naasi baadin shuxuubuhaa ma la qoro beydkii cabdiqaadir ah, miyaad qortay adugu haye balaaq hadaad qortay mhm. qaala aakar marka mubtada soo qadaro ana leh ana ad soo qadarane anadaas hadhow gabayga ha ku akrin gabayga ka mid maahaane laqbada lagu toosina icraabtu ka mid yahay ee beydka ana ka mid maahan bimansilatin uu gabay ka bilowda haye anada marka waa inaad hadhow aadan ku qaldin haddana laqbahu kuu soco maa haddaadan ana meesha ku qorin hadhowna haddaad ku akrida beydka la arki ma waa jaba waa yahay ana aniga bimansilatin darajan ku sugan cumar ibnu khadaabaa yidhi ay yidhaahdaan markuu khaliifka muslimiinta ahaa oo khaliifu abibakar sidiiq uu ahaa khaliifkii abibakar isagu khaliifu rasuulilah ma ahayn ee khaliifu abibakar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 doqon waa qofkan aakhiro u diyaargaroobe doqonka uu sheegaya waa ku cayilaa ama la'iimu doqonka fasaaminu waa ku cayilaa bihaa mansilada wa kiraamunaasi dadka kuwooda wanwanaagsanna baadin waxaa muuqda shucuumuha isbeddelkeeda waxaa iyagaa daahir u ah mansiladan in xisaabu ka dambaydo oo adduunyada dhammahaydo qabri la tegaayo taasaa u muuqata iyaga markaasaa inta jirkooda dham isbeddelo aa hurdada ku yaraanaysa ah.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 sal xumase maanta naasku ka go'o oo xisaab ilaahay la hor fadhiisto ilaahay la hor istaago nicmat اlmurdica wa bi'sat اlfaadima uu yidhi nabigu sala اllahu alay wasalam haye cid kasta beydka hala ahaatee waa xikmo weyn wey beydku soo maaha laakiin maxalushaahidka aan ka rabnaa waxay tahay samuna waa cayilay fa huwa saaminun faacilun soo maaha waa soo dirinu tusaa maajagada marka orto kadib ayilin rabaa soo ma masaadu ayilay maya asagoo saasoo qallocana loo dhiibaa kursiga markaasuu barara markaasaa kursigii loo dhigi jiray in la bedelay tegay uusan ku fariisan karin allah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed